بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختمه بالتأنيث في واختمه في التأنيث بتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما وإن أردت murakiban faji bitarki baayini wfaacilan bixaalatayhi adifi ilaa murakabin bima tanwiya fi shaaca alistiqnaa bixaadi cashara wanaxwihi waqabla cishrin adkura wa baabihi alfaacila min lafdi alcadad bixaalatayhi qabla waawin yuctamad wasuuq dhalaali min itnayni laba laga bilaabo iyo famaa wixii fawqu fowqahu dushii ku sugnaa ilaa casharatin toban laga gaaro ka faacilin midla faacilin faaciloo kale u dhalaali faacilka oo min facala facala xaggeeda ka yimi waxaan ku soo jirnay baabulcadadi waxaan soo sheegnay cadadka laba baab ama laba qeyb ayaa looga hadlaa alfaadda cadadka tadkiir iyo min xaysu tadkiir wa taaniis waa looga hadlaa tamyiiska cadadkana waa laga hadlaa labadaa baab baabkii tamyiizulcadad wuu soo dhameeyey wuxuu soo sheegay min alaaa ilaa cashara tamyiizka in loo idaafaynayo jamcu lqila isla markaana loo idaafaynayo waxaa la mid ah mia iyo alif iyaguna tamyiizkooda waa loo idaafayni cadadka murakabkaa iyo asbaab tamyiizkooda waa mufrad mansuuba ala nasbini mufradna wey tamyiizkii halkaa ayuu ku dhammeeyey alfaadulcadad ayuu ka hadlayey wuxuu soo sheegay musanifka alfaadulcadad waaxid iyo itnaani weligood qiyaas inay ku soconayaan oo xaalatu xaalatu tadkiirna waa loo tadkiirini xaalatu ta'niisna waa loo ta'niisini min alaaa ilaa cashar oon murakab ahaynna cagsulqiyaas ayay ku soconayaanoo xaalatu tadkiirna waa la ta'niiini xaalatu ta'niiina waa loo tadkiirin casharo murakabena qiyaaska ayay ku soconi ee intaas ayaan soo sheegnay halkani wuxuu ka hadlayaa cadadka haddii faacil loo dhiso isticmaalle uu leeyahay cadadkii aan ka soo hadlayna waxay ahaayeen alfaadulcadadkii macluumka ahayd en faacil loo dhisin haddii faacil loo dhiso oo aani aali raabic khaamis ilaa caashir la gaarsiiyo awalan horta xaalatu tadkiir iyo xaalatu ta'niid weligood qiyaasay ku soconayaan oo mudakerkana waa loo tadkiirin mu'anaskana waa loo ta'niisini waayahay qiyaas ha ku socdaane qaabka loo isticmaalaya marka la eego toddoba jeer qaab ayaa loo isticmaalaa toddobadaba matniguu u saaray toddobadaa waxaa u horreeyaayoo halkan uu ku sheegay sartii faacil ahayd keligeed in la isticmaalo oo waxba aan la daba oo la yidhaahdo aaliun raabicun khaamisun macnihiina wuxuu noqonayaa waaxidun mid weeye aanin mid waxaa ujeedaa faacil loo dhisa aanin mid labaad weeye aaliun mid saddexaad weeye raabicun mid afraad waxbana lama ee lama daba dhigin cadadka ee cashara ma saaro oo aalia cashara lama dhihin cishriin iyo asmaa'ulcuquud lama saarin lama idaafaynin laguma nasbinin wax ka dambeeya keligoodaa la isticmaalay xaalatu tadkiir iyo xaalatu taaniis ayaa la waafajinay qiyaas ayay ku soconayaan khalaas macnahoodana sidaa ayuu noqonayaa war kalena ma jiro wasuq dhalaali min inayni inayn laga bilaabo iyo famaa shaygii fawqu ay fawqahu inayn ka sarreeyey ilaa casharatin cashara laga gaaro kafaacilin kafaacilin waa mafcuulka kaafkana waa ismi sidaa ayaa icraab ahaan u fiican waxaa kaloo bannaan mafcuul maxduuf weeyaane nacti buu ka yahay in la yidhaahdo kafaacilin mila faacilin faacil oo kale u dhalaali faacilka oo min facala ka yimid faacilkii facalo ka imaanayey ilaa facalo mulaqa ismigeeda faacil alaa wasni faacil ayuu ku imaanaya waa soo sheegnaye waqtimhu bitaniii bita waqtimhu ku khatim bitaniii taniif ku khatim wakhtimhu ku khatim fi ta'niisi ta'niidka dhexdiisa bitaa'i ta ku khatim wamataa dakarta marka aad mudakar ka dhigtaana fadkur sheeg faacilan wasankii faacil ahaa bigayri taa inta laaanti ku sheeg hadduu mudakar yahayna ta ha ku darin hadduu mu'anas yahayna ta ku dar wain turid bacda aladii minhu buni tudif ilayhi midla bacdin bayinin wain turid jacla alaqali midla maa fawqu fa xukma jaacilin lahu xukuman wain turid haddii aad doonto bacda aladii kii qaarkii buniya faacil la bineeye minhu xaggii laga bineeye qaar ka mid a ah haddii aad ka doonto tudif faacil waad idaafayni ilayhi kii laga keenay ayaad u idaafayni midla bacdin bayinin bacdi cad xaal uu la mid yahay wain turid haddii aad dooni jaclal aqali kan yar inaad yeesho midla maa shay wax lamid a ah fowqu ay fowqahu ka sarreeyey faxkuman lahu waxaad u xukmisaa faacil xukma jaacilin jaacil xukumkii u xukumi halkanna wuxuu sheegayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi laba isticmaaloo faacil uu leeyahay hal isticmaal waa soo sheegnay laba ayuu halkan ku sheegayaa saddex bay isla noqonayaan labadaa isticmaal isticmaalka hore wasankii faacil ahaa ee lafdulcadadka ahaa mid la eg in loo idaafeeyo cadadkii la ekaa in loo idaafeeyo oo la yidhaahdo haaliثu ثalaaثatin raabicu arbacatin khaamisu khamsatin caashiru casharatin laga gaaro waayahay cadad la eg marka sidaa loogu idaafeeyo macnaha faacil wuxuu noqonayaa bacdi cad bacdi buu la macno noqoni haaliu alaaثatin saddex mid ka miduu noqoni oo bacdu alaaثatin ayuu noqoni saddex mid ka mid ah raabicu arbacatin afar mid ka mid ah khaamisu khamsatin shan mid ka mid ah kaa waa isticmaal isticmaal labaad waxa weeyaan faacilkii in loo idaafeeyo cadadka ka yar cadadkii ku xigay ka yaraa inaad u idaafayso oo aaliu hanayni raabicu alaaثatin inaad tiro haddaba faacilkan cadadka ka yar la daba dhigay awalan horta laba isticmaal ayaa kuugu bannaan cadadkan la daba dhigee ka yar inaad u idaafayso mudaafu ilayhinimo aad ku jirto oo bannaan tahay inaad ku nasbisaana way bannaan tahay oo jaacil kala mid dhig meesha uu leeyahay wey waxaa kaloo jaacil uu kala mid yahay xagga macnaha jaacil waa kii ka yeelay sumaha jaacil macnihii cadadkan faacil ee kan ka yar loo idaafeeyey jaacil buu la macno noqonaya oo haaliu hanayni laba kii saddex ka dhiguu noqonay raabicu arbacatin raabicu alaaati saddexkii afar ka dhigay khaamisu arbacatin afarkii saddex ka dhigay afar meel joogtuu naftiisa ku daruu saddex kaga dhigay wey maa yakuunu min najwaa alaaثatin ilaa huwa raabic alaaada yuu damiirka u noqonaya loo idaafaynayo ilaa huwa raabicuhum alaaada kii afraynaya wey isagaa la joogaa wey oo cilmi ahaan iyo wuxuu la joogaa ka warqabitaan waaya labadaa isticmaal ayuu halka ku sheegay musanifka kan dambe oo faacilka ah isla markaana cadadka ka yar la daba dhigay jaacil ayuu lamid noqonayaayoo laba meel ayuu kala mid yahay jaacil ismi faacil weeyaane mafcuulkiis in loo idaafeeyaa bannaan in lagu nasbiyaana waa bannaan aalidkan cadadkan faacil loo bineeye cadadka ka yar la daba dhigay sidoo kale in lagu nasbiyaa bannaan in loo idaafeeyana way bannaan tahay oo aaliu naynidh ama aaliun inaynidh xagga macnahana waa kala mid oo jaacil ayuu la macno noqonaya oo aaliu nayni laba kii saddex ka dhiguu noqonaya wain turid haddii aad doonto bacda aladii kii qaarkii buniya faacil la bineeyey minhu xaggii laga bineeyey tudifu waad faacil ayaad idaafayni ilayhi kii laga bineeyaad u idaafayni midla bacdin bacdi xaal uu la mid yahay bacdiga oo bayinin cad wa in turid haddii aad doonto jaclal aqalli ka yar inaad ka yeesho midla maa shay wax la mid ah fawqu ay fawqahu ka sarreeyey faxkuman xukmi lahu faacil waxaad u xukmisaa xukma jaacilin jaacil xukumkii u xukmi xagga macnaha iyo camalfalka wain aradta midla haaliثnayni murakaban faji bitarkibayni ow faacilan bixaalatayhi adifi ilaa murakabin bima tanwiya fi washaaca اlistiغnaa bixaadi cashara wanaxwihi waqabla cishriina dkura wabaabihi اlfaacila min lafdi اlcadad bixaalatayhi qabla waawi yuctamad wain aradta haddii aad doonto mila haani nayni ayaad doontay murakaban xaal uu yahay mid la istarkiibinayo faji la imow bitarkiibayni laba tarkiib la imow ow faacilan ow adif idaafee faacilan faacil idaafee bixaalatayhi xaalu labadiisii xaala ku dheehan yahay ilaa murakabin murakabu u idaafee yefii wuxuu oofini bimaa waxaa tanwii aad niyeysan tahaye wa shaaca waxaaba faafay alistiqnaa'u kaaftoomid bixaadi cashara iyo wanaxwihii lagu kaaftoomo wadkuran shay qabla cishriina cishriin hortii iyo wabaabihii cishriin baabkii hortii waxaad sheegtaa alfaacila lafdigii faacil ahaa min lafdi lcadadi cadad lafdigii xaggii xaal uu ka ahaaday bixaalatayhi labadiisii xaala xaal uu ku dheehan yahay qabla waawin wow horteeda xaal uu yahay wowda oo yuctamadu cadafka loo cuskarayo faacil toddoba isticmaal ayuu leeyahay baa nire saddex ka midaan soo sheegnay saddexdaa waxay ahayd faacilka keligii in la isticmaalo oo waxba aan la daba dhigin aaliu raabicu khaamisu waa yahay xaalatu tadkiir iyo xaalatu ta'niid ayaa la ilaalinaya qiyaas ayuu ku soconi war kale ma jiro ka labaadna adad kacadadkii laga keenay isku lafdiga ahaayeen in laga dambaysiiyo loo idaafeeyo oo aaliu alaaatin raabicu arbacatin bacdi bayinu la macno yahay isticmaalkii saddexaadna wuxuu ahaa faacilkii cadadka ahaa in laga dambaysiiyo cadad ka yar cadadkii ka yaraaye laga dambaysiiye laba isticmaal ayaa ku bannaan oo idaafe ama ku nasbi faacilkaana bimacnaa jaacil buu noqonaya saddexdaa isticmaal waa soo sheegnay afar isticmaalna halkuu ku sheegaya afartaa isticmaal saddex ka mida ah cadad murakab ee faacil inaad ka keento haddii aad doonto ayay ka imaanaysa saddex ka mid a ah. halna asmaa'ulcuquud cishriin ilaa tisciin laga gaaro haddii aad saarto saddexda tarkiibka ka imaani cadad murakaba ثلاثة عشر خمسة عشر ستة عشر cadadkii murakabka ahaa yeen soo marray ee labada jusba fadxa ku binaysnaa ayaa waxaad doontay inaad midla bacdin bayinin aad kala dhigto cadadkii faacilka inta cadadka faacil loo dhiso kii la ekaa loo idaafaynaya inaad ka dhigto bacdu bayinna macnihii uu noqonayay oo aaliu alaatin oo kale inaad ka dhigto aaliu alaatin saddex mid ka mid ah yaa doontay cadad murakaba inaad ka keento alaaata cashara waxaa doonaya aliu alaaatan oo kale inaad ka dhigto saddex isticmaal ayaa kugu bannaan saddexdaa isticmaal isticmaalka hore waxaa weeye laba tarkiibkeed oo isgarab taagan labada tarkiib labada jusba fadxa ku bine kan horena sadrigiisa bilowgiisa faacil ku bilaabo oo alaaata cashara ma ahayn waxaad tidhahdaa alia cashara alaaata cashara labada waa isticmaalka hore aalia cashara alaaata cashara macnaheedii wuxuu noqonaya saddexiyo toban mid ka mid ah oo bacdu bayinuu la macno yahay aalia cashara alaaata cashara kaa waa isticmaal isticmaalka labaad waxaa weeye aalia cashara alaaata cashara waxaad sabayni aalia casharadii dabataale ka xadaf tarkiibka dambena sidiisa u baaqiyeen aalidka hore yacni tarkiibka hore sadrigiisa baaqiyeen cajuزka xadaf tarkiibka dambena isagoo sidiisa isu wata baaqiyeen oo waxaad tidhahdeen aalia alaaa tarkiibka hore marka mucrab buu noqoni hada aaliu alaaata cashara waa yahay waa isticmaal labaad isticmaal saddexaad musanifka iyo ibnu caqiilka qaab bay u sheegeen laakiin qaabkaa waa laga fiican yahay ee xaqiiqadu waxaa wey horta qaabkay u sheegeen waxaa weeye aalia cashara alaaata cashara soo maahayn tarkiibka damboo dhan xadaf tarkiibka hore keli ku kaaftoon oo aalia casharane alaaata casharada dambena iska xadaf sidaa ayay u sheegeen taa wuxuu ku dhehgelayaa tarkiib calaa wasni e, faacil muxuu ahaa loo loo bineeyey inuu yahay iyo in marka horeba aalia cashara aad u binaysay ayaana kala garanaynin iltibaas baa dhacaya mar hadduu iltibaas dhacayo waxaa wanaagsan aalia cashara tarkiibka hore cajusgiisa xadaf oo aali ku gaabso casharadii xadaf alaaata casharana alaaada ka xadaf casharada dambe baqiyan aalikii reerka u horreeyey iyo casharadii reerka u dambeeyey isu keen icraab oo aalikana mucrab ha noqdo casharadana mabni ha noqdo mucrab ha noqdo mudaafu ilayhi kasra weligii la kasrinayo oo aaliu casharin leh si loo garto aalina cashare inuu ka xadfan yahay casharadan dambena alaao ay ka xadfan tahay saddex isticmaal bay markaa noqonayaan saddexda isticmaal waxa weeyaan laba tarkiib oo isgarab taagan inaad keento kan hore e, bilowgiisa aad faacil ku bilaabato aalia cashara alaaata cashara isticmaalka labaad aalika hore casharada ka xadaf ka dambena sidiisa u daa aalia alaaata casharada isticmaalka saddexaad aalika hore baaqiyaal casharada xadaf alaaata casharada dambena alaaada xadafe casharada baaqiyal u dambaysa aaliu casharin leh oo isu idaafeen saddexdaa isticmaal tarkiibka ayay ku bannaan tahay isticmaalka afraadna asbaabulcuquud oo ishriin ilaa tisciin laga gaaro cadad ka yar haddii aad dul saarto faacilna aad u binayso way bannaan tahay wadsi ku cadfi labadiisii xaalana waad eegiyo xaalatu tadkiir iyo xaalatu ta'niis ayaad waafajiri oo waxaad leedahay alhaaliu waalcishruun waalkhaamisu waalcishruun ayaad leedahay intaas ujeeda <clears throat> wain aradta haddii aad doonto mila aani nayni aani nayni oo kalea dooni yacni cadadkii kii la ekaa loo faacilkii kii la ekaa loo idaafaynayo bacdi bayin ahaa ayuu ujeedaa jaaciloo kale in laga dhigaa ma bannaan tahay laa yajuus ma oo bannaanaba oo cadad ka yar isagoo murakaba in loo idaafeeya laa yumkin wax suuroobaya maaha wain aradta haddii aad doonto mila aani nayni ayaad doontay murakaban xaal uu yahay mid la istarkiibinayo ama murakiban xaala tahay mid istarkiibinayo fajila la imow bitarkiibayni laba tarkiib la imow oo kan hore bilowgiisa faacil yahay aalia cashara alaaata casharane ow faacilan am ow adif idaafee faacilan wasanka faacil bixaalatayni labadiisii xaala xaal uu ku leeyahay tadkiir iyo taaniif buu ujeedaa ilaa murakabin murakab u idaafee oo waxaad tidhaahdaa aaliu alaaata cashara aalidka hore mucrab buu noqon layaa ilaa tarkiibkii waa laga xadfeeyey casharadii alaaata casharada dambe mudaafu ilayhi weeye laakiin mabniyu calaa fatxi juزayi fii maxali jarin labada juz ayay fadxa ku binaysantahay maxalujar bay taalla aalidka horena waa mucrab casharadiiyaa laga xadfay ow adif idaafee faacilan faacil idaafe bixaalatayhi xaal uu labadiisa xaala ku dheehan yahay ilaa murakabin murakab u idaafe yafii wuxuu oofini bimaa waxaa tanwiiaad niyeysantu kuu dhammaystir oo bacdi bayinkiiaad ka fahmiye washaaca waxaa faafay alistiqlaalu bixaddi cashara yacnii musanifka ibnu caqiilkana sidaa ayuu ka fasiraya ibnulmusanif oo badruddiin laftiisa sidaa ayuu ugu fasiray waxay ku wadaan isticmaalkii saddexaad inuu yahay aalia cashara alaaata cashara soo ma ahin alaaata casharada dambe xadaf aalita casharada horena ku kaaftoon sidaa ayay u jeedaan iltibaas baana dhacaya waxaa ka fiican in la yidhaahdo aalidka casharada ka xadaf alaaata casharana alaatada ka xadaf aalidka hore iyo casharada dambe isu idaafeen taasaa fiican laakiin musanifku wuxuu sheegay aalia cashara tarkiibka hore ku kaaftoon kan dambena ka kaaftoon wa waxaa faafay alistiqnaau kaaftoomid bixaadi cashara waa tarkiibkii hore iyo wanaxwigii waxaa lamidkii lagu kaaftoomo wadkuran shay qabla cishriina cishriin hortii iyo wa baabihi cishriin baabkii hortii cishriin baabkii waa asbaab ulcuquud arbaciin hamsiin ilaa tisciin laga gaaro alfaacila faacil sheeg min lafdi اcadadi cadad lafdigii xaal uu ka ahaaday faacilkaasi oo aalit iyo raabic iyo khaamis yahay bixaalatayhi labadiisa xaala tadkiir iyo tacniis xaal uu ku dheehan yahay qabla waawin waaw horteeda xaal uu ku sugan yahay wowda oo yuctamadu cadafka loo cuskanayo oo aaliun wa cishruuna dheh